رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المصنف رحمه الله الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال samictu rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalama yaquul ina alxalaala bayin waina alxaraama bayin wabaynahumaa umuurun mushtabihaatu laa yaclamuhuna kasiiru min annaas faman ittaba faman ittaqa shubuhaati faqad istabraa lidiinihi wacirdih waman waqaca fi shubuhaati waqaca fi lxaraam كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم الحديث السابع can abi ruqayata tamim bni awsin iddaariyi radia allahu tacaala canh ana anabiya sala allahu alayhi waaalihi wasalama qaal addiinu nasiixa qulnaa liman qaala lilahi walikitaabihi walirasuulihi waliaimati lmuslimiina wacaamatihi rawaahu muslim alxadiidu thaamin can ibni cumara radia allahu tacaala canhuma أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم عشر كان عشر كي أفرادي wuxuuna kamid yahay cashiradii inoo socday kuna saabsanaa xadiidka rasuulka kitaab alarbaciin lilimaami annawawiyi raximahu llah cashirka xadiidka saddexaad buu ka bilaabanaya xadiidka saddexaad waxaa wariyey nucmaan ibni bashiir bashiir iyo nucmaan way isdhaleen laba saxaabi wey waa reer madiina ansaaru rasuulillah bashiir ibni sacad baa dhalay kolkaa laba saxaabi oo isdhashay oo daliilahu xadiidka wuxuu ku saabsan yahay arrin weyn oo muhima waxaana wey ashyaadu inay saddex u qaybsanto wa xalaalnimadiisii la cadeeyey uxila lakum saydulbacri wa dacaamuhu mataacan lakum welisayaara yas'aluunaka maada uxila lahum qul uxila lakum اطayibaat waطcaamu aladiina uutuu lkitaaba xilu lakum alyawma uxila lakum alطayibaat wax sidaas oo xalaalnimadiisii la cadeeyey iyo wax xaaraamnimadiisa la cadeeyey xurimat calaykum almaytatu waddamu walaxmu lkhinjiir wamaa uhila bihi ligayri illah wamaa uhila ligayri illahi bih wاlmunkhaniqatu wاlmawquudatu wاlmutarabiyatu wاlnasixatu wama akala sabu ila akhiri waxurima calaykum sayd lbari maa dumtum xuruman inamaa xarama calaykum lmaytata wadama walaxmi lkhinziir qul laa ajidu fima uxiya ilaya muxaraman calaa taacimin yadcamu ilaa an yakuun ila akhiri waxna saasaa xaaraamnimadiisa loo cadeeyey waxna saynu hore u sheegnay xalaalnimadiisa la cadeeyey waxaan labadaa midna ahayn baa jira oon xalaalnimadiisiina la caday xaaraamnimadiisana la caday kolka wixii labadiiba waa shabahaya waxa labada shabahaya iska ilaalin baa looga badbaadaya yaadba banaanka isaga marto waxaad noqonaysaa banaankii mare maradiisa geed ma qabsado muxaramaadku marka labuu qaybsamaya wax guud ahaan baa loo xarimay wax gaar ahaan baa loo xarimay intaynu sheegnay aayaadkooda waxaa loo xarimay gaar ahaan laakiin guudnimo waxaa loo xarimay khabiis oo dhan khabiis oo dhan baa la xarimay yuxilu lahum altayibaat wa yuxarimu calayhim alkhabaaif wuxuu markuu xun yahay wayska muxaram wax alla wixii halaag iyo dil keenayana waa la xarimay arrimaha muhimkaa ayuu xadiidkan hore ku saabsan yahay qaala alimaamu nawawiyu raximahullah alxadiidu asaadisu xadiidkii lixaad can abi cabdillah cabdillaahi aabihii xaggii baa laga wariyey abi cabdillah magaciisii waa kan annucmaan ibni bashiir nucmaankiina bashiir ahaa abi cabdillaahiga ayaaba nucmaan ibni bashiira radia allahu ilaa raalli ha ka noqdo anhumaa nucmaan iyo bashiru cabdullaahigu waa wiil taabiciya laakiin labada nabiga la kulantay ee rumaysee raacday ee dabcadan loo gudbinayo waa nucmaan iyo bashiir radia allahu ilaah raalli ha noqdo canhumaa nucmaan iyo bashiir xaggooda qaala nucmaan wuxuu yihi samictu waxa aan maqlay rasuul allahi alla rasuulkii sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi rasuulka korkiisa iyo wa aalihi rasuulka dadkiisii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo yaquulu isagoo rasuulku leeyahay baan maqlay ina alxalaala waxa bannaan ee in la isticmaala ay bannaan tahay bayinun way iska cad yahay adiladiisii buu ku cad yahay sayib oo dhan baa la baneeyey kolkaa wixii fiican waa bannaan yahay adiladii buuna ku cad yahay wa ina alxaraam waxaa xaraamtaha iyaduna bayinun xaraamtuna waa caddahay iyaduna adiladii bay ku caddahay marka daa'iman waa abadan waxaa maxsuura oo la koobaa xaaraamta xalaashuma koobna cibaaraadkaad ka garanaysa guurka iyo markii laga hadlaayey xurimat calaykum ummahaatukum wa banaatukum wa akhawaatukum wa xamaatukum markii la dhameeyey muxaramaadkii wa uxila lakum maa wara'a dalikum kiro kale wa axala lakum maa wara'a dalikum intaas la koobay waxaan hayn baa idin xalaala idan xalaashu ma koobna xaaraamtuse waa kooban sidaa daraaddeed wixii aan laga laga hadlin een xaaraamnimo lagu cadaynin xalaashu iska raacsanya daliilkeedii suuratulbaqara aynu kusoo marnay huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiican dhulka gudihiisa waxaa ku sugan dhammaantiis idinkaa laydiin abuuray kolka xalaashii waa caddahay adiladeedii bay ku caddahay xaaraamtiina waa caddahay adiladii xarimtaa banaanka taal laakin wa baynahumaa xalaashi iyo xaraamta waxaa dhex taal umuurun arrimo mushtabihaatun labadaba u eg xalaashiina waa sabahdaa xaaraamtiina waa sabahdaa wixii ahlucilmi ah oo aqoonyahana hadduu fiiriyo waxbaa uga muuqanaya laakiin dadka intiisa badan boqolkiiba sideetan ama sagaashan ayaan garanayn waxaan wuxuu kolkaa mushtabihaadkii xalaashiina waa shabahaa xaaraamtiina waa shabahaa laa yaclamuhuna umuurtan mushtabihaadka ee xalaashana u xaaraamtana u eg ma yaqaan kasiirun in badan min annaasi dadka kamida ayaan waxay tahay garanay amaa qofkii ahlu nadara aqoon-yahan oo diinta garanaya labadaa miduu ku dara ayuu helay sidee marka lagaga samata baxayaa mustabihaas in layska ilaaliyo markaasaa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam faman ruuxa itaqaa iska ilaaliyo ka dhowrsada assubuhaat waxyaalaha xaaraamta iyo xalaasha labadaba u eg qofka iska ilaaliya faqad istabra-a waa uu nabad nabadgalay lidiinihi diintiisa waa nabad gashay oo wax nusqaan oo diintii sii gaartay male waa faasiq iyo waa ardaal iyo waa caasi iyo waa la cadaabaya lamale diintiisii wuu dhawrtay waa cirdihii sharaftiisiina waa dhawrtay wax lagu ganaaxo ama lagu garaaco ama lagu ciqaabo ama lagu eedeeyo ama lagu dhaliilo male maabuu is ilaaliyey laakiin waman ruuxa waqaca ku dhaca fi shubuhaat iyadiiyo xalaashii iyo xaaraamtii xuduud ma male wixii marka haddii uu iska ilaalin waayo dhankii xaaraamta inuu u jiidmo waa suuragal waman waqaca qofka ku dhaca fi shubuhaat arrimaha xaraam iyo xalaal labadaba u qofkaan iska ilaalinin akhiiran waqaca wuxuu ku dhacaa filxalaal xaaraamtii buu ku dhacay mitaal marka aad taqaan baa lagu sameeyey ka raaci ninka xoolaha ilaalinaya ayuu lamid yahay yarca xoolihii wuxuu daajinayaa xawla alxima waxaad moodaa diin inuu dhibciyey sharmada meesha lamagalayda ay dawladdu seeratay ay oodatay yaan loo dhawaayn ay tidhi haddaad xoolaha ku wareejiso mar buu neefu dhacayaa yarca daajiyey xoolihii xawla alxima meeshii la sharay gaararkeeda xoolaha hadduu raaciga daajiyo yuusiku raaciga wuxuu sigaa akhiiran an yartaca inuu xoolihii daajiyo fiihi filxima meeshii la diidanaa yay xoolihii gaaraya laakiin hadduu taasba uusan usoo dhaweynin ma daaqayaan xoolaha kolka tilka xuduudullah falaa tactaduha waxaa kasii balaaqa badan falaa taqrabuuha haba u dhawaani haddaad u dhawaato inaad ku dhacdaa la yaabid male an yartaxa inuu xoolihii daajiyo fiihi fi lximaar wuu sigayaa raaciga sidaa daraaddeed adigana sugaashaa ka soo agdhawaanin alaa hooyaad tanabahu waclamo intaad baraarugtaan waxaad ogaataan ina likulli malikin sidaa taqaanaan boqor la arkaba basharka wuxuu leeyahay ximan meela uu seertay oos ootay oo lamagaraya oo qofkii ka agdhawaadaa laleeyahay dembi buu galay buu boqorka jelay boqorada markaa la sheegaya waa kuwan basarka ee dhulka iyo dadka iyo dalka haysa wey hadday kuwaaba sidaa leeyihiin alaa hooyaay tanabahuu waclamuu baraarugoo ogaada wa ina ximalla ilaah meeluhu reebtay oo santad u ogolay waa maxaarimuhu wixii uu xarimay feen iyo xan iyo dilki iyo dhici iyo zinadi iyo khamradii masabidki waxyaalahan uu xarimay baa lama garaydiisiya duusan kugu dhaxari alaa hooya tanabbahuu baraaruga waclamuu ogaada fa ina likulli mali boqor la arkaaba wuxuu leeyahay ximan meel uu ootay oon dadka ka reebtoon loo dhowaan karin alaa hooyay fa ina ximallah ilaah meeluhu ootee reebtay waa maxaarimu waxyaaluhu xarimay baa u oodan qosan i ogolay waxaana xadiid kale ku soo aroortay laa axada akyaru min allah ilaah wax ka ficilla badan ma leh hayradii ilaah uu ficiloodaana waxa weye addoonkiisi inuu ku arko wixii uu ka xarimay halaa hooya tanabahuu waclamuu daraarugoo ogaada fa ina fi ljasad jirka gudihiisa waxaa ku sugan mudqatan xadyaroo hiliga oo intii afka la geliyo la calaliyo dhan qalbigii wey ayaa jirka gudihiisa ku jirta idaa salaaxad madqadaa hadday suubanaato oy hagaagto salaxa aljasadu jirkana waa hagaagaa kulluhu dhammaantiis wa idaa fasadad mudqadaa hadday fasahaado fasada aljasadu jirkii waa fasaadayaa kulluhu dhammaantiis alaa hooyaay tanabahuu waclamuu baraarugoo ogaada xadkaa la sheegaaya wahya alqalbu qalbiga waa wadnaha waxaynu u naqaano salaaxa wadnaha ama u hallaabo ama u hagaago laba macno labadiiba waa dabaqaya xagga macnaha ashyaada macnawiga iyo xagga ashyaada maxsuuska ashyaada maxsuuska waxa weeye haddii qalbigu jirado oo jiro caadi a ah ku dhacdo caafimaad loo waayo qofka ma noolaan kara nacma la-aan buu qofkii noolaan kara indha la-aan buu noolaan kara luga la-aan buu noolaan kara dhaga la-aan buu noolaan karaa laakiin qalbi la-aan qofku ma noolaan kara dhakhaatiirtu hadday isku dayeen oy injir iyo rabar meeshii geliyeen muddo nafle wax gaara waa la leeyahay kolka sidaas wixii maxsuuska ahaa hadduu wadnihii jirrado oo qalbigu dhinto qofka uu u dhimanayo macnawigana waa lamid qalbiga hadduu dembi ka bado kulamaa qofka bani aadamka uu dembi galo dembiga wuxuu isu bedelayaa dhibic madow wuxuuna ku dhegayaa wadnaha hadduusan ka tawbad keenin dembiga labaad ee iskala dhibic madow wadnihiibuu meel kaga dhegaayo siday dhibicdaa wadnaha midba meel uga dhegayso marka dambe madowgiibaa qalbiga dhammaystiray kolkuu dhammaystirana sidii mindi raysku luntoo kale ma muuqanaya qalbiga dembigiibaa korkiisa oo dhan basharaya heerkaan markuu gaaro qofka waa u dhamaa soo noqon maayo wasadaqa allahu id yaquul kalaa bal khaana calaa quluubihim laabtoodii waxaa miririyey maa kaanuu yagsibuun dembigay galaayeen maa qalbigii dhan walba ka koobay kolkaa qofka dhan walba qalbigiisa uu dembiga ka kooba waa u dhamaatay xaggii macnawigiina waa sidaas kolka waxaan tabaca allahu calaa quluubihim am calaa quluubin abfaaluha khatama allahu calaa quluubihim kolka sidaa lagu leeyahay waxa weeye qalbiga xibinta ugu qiimi badan dadka ee hogaamisa wey jirka dadka xibnahu ka koomo saddex boqol iyo lixdan qalbigaa ugu qiimi badan caqliga wax lagu garta isaga ku jira in qalbiga iyo caqliga ay walaalo yihiin oo caqliga uu qalbiga ku jira waxaa ku qawluhu tacaala afalam yasiruu fi lardi fatakuna lahum quluubun yacqiluuna biha marka caqliga garashada la sheegayo qalbigaa la taabanaya lahum quluubun laa yafqahuuna biha sida isha wax loogu arko ee dhagta wax loogu maqlo ee wixii la taabanaya dhadhanka arabka lagu gartaa waxa qaraar iyo waxa macaan iyo waxa dhanaan iyo waxa kulub iyo waxa qabowyaa kuu sheegayo carabkaa kuu sheegayo sidaasoo kalead qalbigana wax lagu garta afalam yasiruu fi lardi fatakuna lahum qulubun laa quluubun yacqiluuna biha idan caqliga qalbigu hurdaa kolkaa qalbiga waa basharka ugu qiimi badan isagaa la ilaaliyaa marka markaad isha la wareysa ishaga intaan dhicin in waad ka maaran tahay melyan baa indhala kaana fiican qalbiga dhowr qalbigaada ka maarmine kolkaad dhagaha dhawray amaad gacanta dhawray ood leedahay yaadan gacanta beelin indhaha beelin meesha dhawris u baahan dhaqaalo u baahan waa qalbiga waxaad ka dhawraysaana waa dembiga haddii qalbiga dembiga ku bato waa dhoobmaya waana malaasmaya hadduu malaasana waa kuu dhamaatay soo noqon maysi kolkaasi buu nabiga noo sheegoo yidhi waxaa ku jira jirka bani aadamka in yar oo intii kolla calaliyo dhan laf male waxaad hiliba qofka af weyn mar keliyuu cuni kara kolka alaa ina fi ljasadi waa la yareeyey ogaada baraaruga jirka bani aadamka gudihiisa waxaa ku sugan mudqatan intii kol la calaliyo xad yaroo hiliba idaa salaxad hadday mudqadaas hagaagsan tahay hadduu caafimaad qabo wadnaha ruux way ka caafimaad qabay wixii kale jirka kale ku dhacaba waa ka noolaan karayo sidoo kale hadday jawaarixdu wax kasta ka sameeyo laakiin qalbigiisa nadiif yahay caqiidiya tawxiid iyo yaqiin iyo iimaanka buuxa waa dadamo qaba waa jiidmaya qof waa matoorka baabuurka oo kale horta ha ka xumaado lugaha wax ka noqdeen hadduu matoorka dhaqan yahay waa jiidmaya kolkaa matoorka ku jiidaya waa qalbiga ogow oo ku talagal qalbiga dhow waxa dhaawacana waa dembi iyo kibir iyo xasad cudurrada xunxun ee aan laga maarmin ee kala ee qur-aanku fii quluubihim maradun waa kibirka waa xasadka waa shirkiga waa nifaaqa waa isla weynaanta cujbiga isooyinkaas oo dhan baa gala ka ilaali isan qalbiga kaa dhiman idaa salaxad hadday mudqadu hagaagto salaxa aljasadu jirka waa hagaagaya kulluhu dhammaantiis wa idaa fasadad hadday xibintaas yar fasaadana fasada aljasadu jirku waa fasaadaya kulluhu dhammaantiis alaa hooyay wahya xibinta alqalbu wey rawaahu xadiisa waxaa wariyey albukhaariyu imaamu bukhaari baa wariyey wa muslim sidii markaa shiika uu naga ballan qaaday weli sidii buu noo oofiyey kana waa muttafaqu calayh shubahaadka iska ilaalintiisa intii rasuulku noolaa wiil yar baa laysku qabsaday islaan addoonaad dhashay wiilka addoonta waxaa lahaa jamca nin la yidhi jamca nin la yidhaahdaa addoonta lahaa jamca gabartiisa sawda bintu jamca rasuulka qaba cabdi ibnu jamca nin la yidhaah yaa marka odagii uu dhintay meeshii oday ka noqday sacdi ibnu abi waqaas oo saxaabi jaliil oo nabiga artigiisa oo min alcasharati almubaashir lahum biljanna kamida ayaa wiilkii qabsaday addoonka mid walaalkiisa oo dhintay jaahiligii ee markuu naf baxayay dhegtaafku sacada wiilkaa maari anigaa dhalay buu intaan noolahay ma qabsan karo waa ceebooday circiraan buu ku dhalay addoon reero leeyihiin uu iska kufsaday wiilkaa guntamay inuu dhalay isagu waa ogaa iyaduna waa ogay marka haddaan qabsado waa ceeboodayahay haddaan wiilka wiilkaada adeeru anaana dhalay qabta wiil kolkuu dhintay walaalkii sacd ibni abi waqaas wiilkiibuu qabsaday cabdinu jamcana wiilkan gurigoodiibuu ku dhasho addoontoodiibaa dhashay cidduu ka mid yahay kana qiimi male habeen buu u dhuuntay oos gabadha kufsaday isna wuu la qabsaday nabigaa markaa la isula tegey sacd ibnu abi waqaas baa hadlay yaa rasuulallaahi ninkan walaalkay baa dhalay waanu igala dardaarmay daliilna waxa u abaldhow ah ilmaha dhashay marka la dhowro laga garan maayo kii dhintay adiga laba tuka kala garan karta ama laba daq kiina waa la wada yaqiinay waa dhowray rasuulka markaa ninkii buu eegay cabdi ibnu jamca wuxuu ku yaa rasuulallah addoontii aabbahay baa dhashay guriga inagu ku dhashay kusoo karay ninkuu sheegaana maanu arag rasuulka xukunkii buu rabay wuxuu yihi qaado cabdu bnu zamco wiilkaan qaado alwaladu lilfiraas ilmo gobashuu ku dhashaay walilcaahiri lxajar ninkii xaasas islaameed u guuro oo zinaysana dhagax ku dil buu leeyahay ilmo male intaa waa xukunkii waxtijibii minhu ya sawda sawdadii nabiga qabay wuxuu yihi wiilka kale ninkaa sheegaayo lagu sheegaayo u egyahay ka xijaabo weligeed ma arkin waana walaalkeed oo waxaa loo xukumay waa walaalkeed waxa loo xukumay waa walaalkeed odaga loo xukumayna waa aabbehe kolkaa isagoo walaalkeeda naagihii kale ee sawda la dhashay ee damca dhalay nabiga iska xijaaba ma odhan shubahati subahatiw wiilkii reerkii baa loo xukumay sawda nabiga wuxuu kula teliyey inay iska ilaaliso wuxuu yidhi sawda iska xijaabo kolkaa waxaa shubuhaadka saasaa looga fogaanaya adiyi ibni xaatim baa nabiga u yimid saxaabi jaliilu ha dadka ugaadha ku caanbaxay buu ahaa wuxuu yaha rasuulallahi eyda ii joogta aad edbiyey bismillaahi allahu akbar intaan iraa baan hisqaba ku idhahdaa ugaadha marka waxaan u tegayaa aygaan tiri iyo kuwayow kale oo ay duura oo aanan garanayn oo leebkii kor taagan rasuulka wuxuu yihi kaa dirtay eed waxbartay eed bisinka alla ku qabatay markaa diraysay wuxuu qabtaa ku xalaala yaa qabtay ma ogi banaanka ka haddaad ugaartii u tagto oo ey badan kor tuban tahay ma ogi tii qabtay tan uga baxay waa kolka waxaa shubahaadka in xaaraam ku cadday xalaalna ku cadday waa layska iska ilaalinaya banaankaasaa laga maray alxadiidu saabic xadiidka toddobaad can abi ruqaya ruqayo adoogeed baa laga wariyey tamiim ibni aws adaliy samiimu daari waa saxaabi jaliil wuu safray baddaanuu ku safray khaliij markaasaa markabkii iyo doontii la burbur alwaax sidii uu haysta u ordaayey wuxuu u tegay rijaaloo meel ku xiray mar dambana suu usoo daadayey waa soo badbaaday banaanka markuu yimid oo isagu marka muusan garanay wuxuu arkay uu sheegay dadkii doonta la burburtay say u daadaayeen bay odagaan oo meel jasiirada dhagax weyn oo badda gudaheeda ku dhegan ninkaan oo ku garba duwan baa loogu tegay isagii baa waraystay wax caraba ma idinku jiraa ninkaana nagu jira markaasuu yidhi ma soo baxay nin maxamed nabi waa soo baxay wuxuu waraystay meelo beera iyo meelo bada biyo hebel ma dhamaadeen meeshaa beera ma ku yaalaan kolkuu ka war dhamaystay yaa lagu kala tegay meesha markuu soo noqdee tamiimu daari uu nabiga u warramay ee tiri waxaasa arkay rasuulka asxaabtu u sheegay wuxuu tamiimu daari ninkuu soo arkay dajaal wey marka khaliifkuu ku jiraa xeebaha si ku garba garbaduuban yahay tamiimu daari waa saxaabi jira wamaca dalika wax xadiida oos nabiga ka wariyey kanaa laga arkay xadiid labaad male kan keliyatuu wariyey laakiin kanaa gal iyo goof badbuusiyey waad arki doonta can abi ruqaya waxaa laga wariyey hamiimi ibni awf addaariyi reerkaa loo nisbeeyey radiya allahu ilaah raalli ha noqdo tacaalaa rabbi korahay anhu tamiim xaggiisa wuxuu yihi ana nabiya suubanaha sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi suubanaha korkiisa iyo wa aalihi dadkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiya qaala suubanaha wuxuu yihi addiinu nasiixa addiinu nasiixa waa mubtadiya khabar diin luqatan wasilaaxan diin waxaa la yidhaha luqadan waxaa lagu yidhaha maa tadayana bihi lqawmu walaw kaana baatila reer waxay jidaysaan ay xeer ka dhigtaan ay ku xuguntamaan ay tixgeliyaan ay ku dhaqmaan haddii la yidhi xagga usuur luqadii isilaaxa diin waxaa lagu yidhaha maa sharacahu llahu subxaanahu watacaala calaa lisaani axadi ambiyaahi nebiyaashiisa mid carabkiisa wuxuu ku jideeyey haddii la yihaha wixii ilaah uu jideeyey laakin yaa laga maqlay waxaa laga maqlay nabi ilaah nebiyaashiisa kamid a kaasaa diin la yidha kolka diinka umuuro badan buu leeyay meeshaan addiinu nasiixa nasiixada waxa wey lugadeeda waa albaya wax cad wey laakin istilaaxa nasiixo waxaa lagu yihaa khayr miirid wax alla waxaad adiga taqaan ee cilmi iyo caqli ah intaad uruurisid inaad qofkaad u naseexaynaysa siisid marka nasiixadii nabiga diinta oo dhan buu ka cabiray waxay tani lamid tahay alxaju carafa xajka marka la gudanayo arkaan badan buu leeyahay waajibaad buu leeyahay shuruud buu leeyahay nabigana wuu xajka waa carafo waxaan laga maarmin carafo sidii oo kale marka nasi diintu wadooyin badan bay leedahay laakiin nasiixadaana ugu weyn kolkaa diintu nasiixo wey su-aal baa nabiga la weydiiyey meesha ku jirto waxaa la yihi waa garana diintu inay nasiixo tahay say u dhan tahay diintu maslaxo wey kulligeed wanaag iyo khayr say u dhan tahay barwaaqi iyo caafimaad ha ahaatee yay u tahaa meesha imanaysa qulnaa waxaan idhi samiimu daari wey rasuulkii baan la hadalo waxaan idhi liman diintu nasiixa ahaato wanaag iyo khayr ha noqoto yay u tahay markaasaa qaala rasuulku yidhi lilaahi walikitaabihi walirasuulihi waliaimati lmuslimiina wacaamati shantaanay naseexa ayib siday ilaah naseexa diinta ugu tahay waa sidee ma ilaaha anaga naseexa nooga baaha ma wax ka dhiman baa jira kolka siday diinta ilaah naseexa ugu tahay waxaa weeye rumayn ilaah la rumeeyo shirkiga oo laga ilaaliyo sifaadkiisa la qalloocin in lixaad lagu samaynin ilaa in lagu tilmaamo sharaf dhammaanteed nuskaan dhammaanteedna laga dheereeyo laysu taaga daacada ilaah wixii macsiya rabbi leeyahay laga fogaado ilaah daraaddii wax loo jeclaado daraaddiina wax loo naco wixii rabbi diiday lala dagaalamo wixii galladaas rabbi ku gaye liictiraafo looga mahadceliyo intaasood adigana yeeshid ummaddana ugu yeersid intaa markaad yeesha ilah baad u naseexaysid aada naseexaysid oo ilaah u naseexaysid ee natiijada ka dhalatay adaa iskale ilaahay taaca la ateecayna waxma tarto dhiil uma buuxiso macsiyo la caasiyayna dhibaato ma gaadhsiiso kolka markaad ilaah u naseexaysay eed arrimahan samaysay adiga naftaada ayaa u maslaxa iyo wanaag samaysay man camila saalixan falinafsihi un naftaada aada u camal fasho garanay marka sidii ilaah noogu naseexeeya sidee kitaabka qur-aanka loogu naseexaynayo isna waxa weeye rumayn aad kitaabka qur-aanka aad rumaysid inuu warkii eebe yahay ee ilaah uu soo dejiyey war lamidana uusan jirin axad karo oo isagoo kale samayn karana uusan jirin aad akridid aad wanaajisid haddii la akrinayo aad dhegaysatid xuruuftiisa aada saxdid waxa ku kuduulaana aad ka dhicisid wax alla wixii ku soo arooray qur-aanka aad rumaysid axkaamta qur-aanka uu qarirayna aad is agtaagtid culumtiisiya wuxuu sheegayana aad garatid kuna ictibaar qaadatid kuna camalfasid fasid una hogaansatid ummadana gaarsiisid intaa markaad samaysa kitaabkii baad u nasiixaysay wa dalika nasixada aad kitaabka qur-aanka u naseexaysay adigii bay ku anfacaysa ama nasixatu lirasuulillah rasuulka sidii loogu naseexeeya waa side inuu rasuul eebayahaad rumaynaysa waxalla wixii uu la yimid oo dhan samicna waadacna waad rumaynaysaa wixii uu ku faray waad meel marinaysaa wixii uu kaa reebay waad ka fogaanaysaa rasuulka geeri iyo nolol labadaba waad ugu gargaaraysaa wixii la cola waad la coloobaysaa wixii rasuulka xariiriye oo jecel waad jeclaanaysaa xaqiisii baad weynaynaysaa sunnadiisii baad nooleynaysaa wuxuu kuugu yeeraad ajiibaysaa diintiisii baad baahinaysaa dhaliil oo dhan baad kala dagaalamaysa wixii kale culume ee soo haroo dhan yaad ka dooranaysaa intaa markaad yeeshay adiga dadkaad haddana ugu yeeraysaa sidaa marka aada yeeshid yaad waxaad noolaysay ama u naseexaysay rasuulka calayhi salaatu wasalaam famaca dalika waa kii oo kale nasiixada rasuulka loo naseexeeyana ninka anfacaysa adigo aimatu lmuslimiin ama boqor ha noqdo ama ra-iis ha noqde madaxda muslimiinta see loogu naseexeeya hadday waxayan aqoonin bare u sheeg ku baraaruji xuquuqda islaamka iyo xuquuqda ilaahay dayacmaysa adigaa mas-uula dha-ooday meeshaana xuquuq ilaah baa dayacmaysa ama xuquuqdii addoomaha dayacmayso masaakiinta iyo dadkaan danahooda gaarsiin karin gaarsiis dadka masaakiinta albaabkaas aan tegi karin een dantooda cabiri karin ama carab iyo awood iyo aqoon uma leh ama meesha ma tegi karaan kuwaas dantoodii gaarsiis mar hadday quman yihiinna ha ku fallaagoobin xanna wax kuma taal waxba ha xamanin xanta waxaa kaaga filan nasiixada haddaa taa gaari weyda waa u ducaynaysa xaqa ilaahay inuu tuso oo ku hagaajiyo baad ugu ducaynaysa taasna waa waxa madaxda muslimiinta mustawa kasta ha joogo ama waa kii u sarreeyey ama waa ku ka hooseeya sidaas ayaa loogu naseexayna waxaa dhima nasixatu lmuslimiin wacaamatihi cumuumu lmuslimiin sidee loogu naseexaynayo waxa weeye danahooda adduuniya danahooda aakhira u tilmaamaysa waxyaalaha gafafka iyo qaradka ay sameynayaan waa uga digaysa wanaagga waad faraysa xumahana waad ka reebaysa markaad wanaagga farayso ama aada xumaha ka reebaysana si ay xirmo qaboojinii ku jirto dhimrin iyo daacadnimo yaad ugu sheegaysa waxa muslimiinta ee waaweyn ee waayeelkaa waad xurmaynaysa waxa yaryar ee muslimiinta kamida waad u naxariisanaysa mawcidada markaad wax u sheegaysid ee waalinaysid inaad uga daaliso se gaartaa lama rabo u wakti fiiri usbuuciiba kor la hadal goortaa tiraa waa u baahan yihiin waani goortii kalena xoogaa ha dharsinin u xirma qabooji naftaada waxaad u jeceshahay muslimiintao dhan la jeclow waxaad naftaada u diidaysana muslimiintao dhan ba u diid naftooda iyo maalkooda daafac waxa wax ka sheegayo ee col ku kuwa ah, dhacaya dilaya xaqiraya inaad ka dhiciso wey qowl iyo ficil waxaad heli kartid adiga naftaada inaadan dhibaatana muslimiinta u geysanin wixii dhaqaaleed gaarsiin kartana gaarsiisa wey almu'min man taxamala alada wakafa kafa can iladaa waxa dhibaataa ah ee muslimiinta kaaga imanaysa taxamul ee u dulqaado adigana dhibkaaga ka reebo naseexada muslimiinta loo naseexeeyana waa sida markuu qof la arkaba saa ku fakirana maxaa soo baxaya bulsho xalaala oo muslima oo allaheed alla yahay oo nabigeed muxamed yahay oo adduunka iyadoon aakhiraba la gaarin ahlujanna adduunka kuwa ayaa soo baxay kolka xadiiskan wuxuu kamid yahay axaadiista qiimiga badan ee waxba dhaafin kelimada nasiixadaana waxay kamid tahay kelimaadka yar yar oo dhawaqnimo ku yar laakiin waxay dhaaftayba aan la arag markaa saddex jeer buu nabiga ku celceliyey addiinu nasiixa addiinu nasiixa addiinu nasiixa kolkaa diinta islaamka kuu saamixi mayso markaad ogaatid qof muslimiinta kamida oo si xun yeelaya inaad tiraa maxaa kaa galay xalaal ma ashkusak inaad tiraa xalaal ma mala ahaan haddaan kan wax u sheego dhib baa iiga imaanayood mala ku dhaqantaa ma xoogaa biyo dhiijiyo bal u sheeg wixii ka yimaada hala arkay adiga daa'iman mustafiid baa tahay hadduu waxaad u sheegtay kaa yeelo oo aada hanuun sabab ugu noqoto waxaa ku soo gashay faa'iido kaaga qiimi badan adduunka waxa yaalay hanti ah oo gacantaada la geliyey wadalika mistaaqun fi rasuuli sala allahu alayhi wasalama laan yahdiya allahu bika rajula waaxidan khayru laka min cumuri nicam adigoo gacantaada dahab la saaray iyo fidlo dawhar laga badiyay waxaa ku dhaanta adigoo hal ruux kali hanuun sabab ugu noqon kaa soo hanuuninaysa gaal aad soo islaamaysa inuu yahay shardi maaha muslimka qaloocan ba ha noqdo waa lagaa yeeli waayo wax ku hawna waad weyday markaas nafteeda mustafiid baa tahay allahuma hal ballaqtu allahuma hal ballaqtu kolkaa xujada qofka wax sheegaya iyo qofka wax loo sheegayo kan wax sheegaya inuu wixii sheega keliya yaa faa'iidaysa ku jirta oo rabbi wuxuu yihi subxaana arrintan markuu noo tilmaamayey waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri waya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani lmunkar ama ha la yeelo ama yaan la yeelin intaa markay sameeya waulaaka hum lmuflixuun adiga waxaad ku liibaantay sheegmadii keliya falaxaagiyo liibaantaadu waxay ku jirtaa inaad sheegtay keliyeed laakiin kuwan wax loo sheegay inay liibaanaan waxay ku jirtaa inay wixii loo sheegay qaataan iyaga sheegmada ku liibaani maaye amaa daaciga wuxuu ku liibaanaya inuu wixii sheegay keliya qiyaamana waxaa dhici doonta oo kutubta ku taal qof muslima inuu qof muslim aa la hortii ku qabsan doono uu dhihi doono yaa rabbi cadaalad baa maanta jirto adiga addoomaha kala bixinaya oo qofkii xaq ka maqnaayn xaqiisii u celinaya kan xaq buu iga galay iga qar kii la haysay waa laleeyahay kan ma taqaano maxaad ka hadlaysay weligayba maanta ka hor ma arkin buu leeyay weligayba maanta ka hor ma arkin mana aqaan waxaana dhex marayna ma jiraan waxaan ka hadlayay lama ark kolkuu kan dafiraa la weydiinaya maxaad ku sheeganaysaa qofkan wuxuu leeyahay ma aqaan oo ma arkin oo meeluu ka yimid ma ogi waa runtii ima aqoonin laakiin anigoo waxaan bannaanayn samaynaya mihooy arki jiray isagoo yaqaan inuusan waxa banaanayn xaq waxaan ugu lahaa inuu ihaha waxaan ma banaanay dhaaf ima uusan dhihin kartii waa ku caddahay kii uu inuu idii aan ka yaabay macno male waa inaad fursato oo aada ogaato wey kolka nasiixada waa muhimo weyn laakin la sahladay bulshaduna markay sahlato waa baabay kaas aada leedahay wax igama gelina dhibaatadu wada ay kugu imaanaysa haddaadan ka hortegin nabigana wuxuu ku tilmaamay muslimiinta dad markab isla fuulo oo kale oo qof hadduu yaha markiga inta markabka intaan uga fadhiyo yaan duleelinayaa hadday inta kale dhaafaan markabka soo eber haddii la yidhaha kaa yeeli mayna marka baan ku wada jirnaa biyihii meeshaan kasoo baxa waana baabi'inayiin asagiina waa badba- inti kalena waa badbaadi idan nasiixada mid salan ma addiinu diintii islaamka oo dhan buu nabiga nasiixo ka dhig diintu say u dhan tahay waa nasiixo waano la iswaaniyo laysu caqli celiyo la iswacdiyo wax la isbara weeye diinta oo dhan addiinu diinti annasiixa waano la iswaaniyo oo la caqli celiyo qulnaa waxaan nidhi liman diinta nasiixa ha ahaatee u tahay qaala wuxuu yidhi rasuulka lilaahi ilaah weyne waxikay nasiixo u tahay walikitaabihi kitaabka qur-aankay nasiixo u tahay walirasuulihi rasuulkaay nasiixo u tahay waliaimati lmuslimiin muslimiinta madaxda xukunta ay diintu u naseexo tahay wa caamatihim caamati lmuslimiin muslimiinta oo dhan ayay diinta nasiixo u tahay khawaahu xadiidka waxaa wariyey muslimun imaamu muslim baa wariyey xadiidka sideedaad cabdullaahi ibni cumar baa wariyey cabdullaahi ibni cumar waa soo tilmaanay saxaabi jaliila inuu yahay marka waa saxaabi ibnu saxaabi wey cabdullaahi iyo cumar labaduba waa laba saxaabi oo waaweyn wuxuuna xadiidkan ku saabsan yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaa xag eebba layga faray dadka inaan la dagaalamo islaamka inay soo galaan maaha inaan la dagaalamaa lay faray kolka dadka lala dagaalamayo dagaalka wuxuu ku egyahay ilaa ay ka qiraan shahaadada salaadana ka toosiya riwaayaad badan riwaayadan waatay cabdullaahi ibni cumar riwaayada anas ibni malik xataa yashhadu an laa ilaha ila allah wa ana muxammadan cabduhu wa rasuuluhu wuxuu ku daray wa an yastaqbiluu qiblatana inay kacbada wejiga adiyaan dhanay ka jiraanba wa an yaakuluu dabiixatana xoolahaan birayna inay cunaan wa an yusalluu salaatana inay tukadaan intaa waa riwaayada anas abu hureyre riwaayadiisa waxaa ku jirta xataa yashhadu an laa ilaha ila allah wa yu'minuu bima ji'tu bih inay laa ilaha ila allahuna ku dhawaaqaan wax alla waxaan la imid idaylkiina inay rumeeyaan sababaa xadiidkan loo sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu geeriyooday waxaa madaxnimadii muslimiinta qabtay abubakar radia allahu canh kolkaasaa jaziira alcarabiya makiya madiiniya daa'if mee way iska ridowday qaar zakadii bay diideen abubakar markaa qoladaa zakada diiday dagaal buu ku qaaday waxaa caariday cumar oo yihi rasuulka wuxuu yihi umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaha ila allah dadkii laa ilaha ila allahu waa leeyihiin sakadii bay diideen abubakar maxaad ula dagaalamaysa abubakarna wuxuu yihi zakada waa xaqulmaan law manacunii ciqaalan aw canaaqan ama waxar ama xigaalkan madaxa dabar ay rasuulka u gudan jireen hadday diidaan waa la dagaalamayo cumar baa markii dambe fikiray xaqii waxay ugu muuqatay abubakar inuu hayo wuuna la dagaal galay riwaayo kale waxay sheegaysaa cabdullaahi ibni cumar abubakar qiyaas buu sheegay wuxuu yihi qur-aanka marka la akriyo sakadiiyo salaada ma kala haraan waaqimu salaata waadu zakaata saanay isu daba socdaan wallahi la uqaatilana man faraqa bayna salaati wa zaka qofka salaadiiyo zakada kala bixiya dayi salaadiina waa tukanaa zakana ma bixinaayo waa la dagaalamaya abubakar baa yii kolka abubakar arrintiisu waa khiyaas cumarna markaasuu yihi xadiidka hala dhameeyey cabdullaahi ibnu cumar ilaa bixaqi lislaam ilaa bixaqiha isagoo qofka laa ilaaha ila allahu leh ayaa la dilayaa lana dagaalamaya hadduu gafaf galo isagoo muslim oo laa ilaaha ila allahu leh qof hadduu dila soo la dili maayo ma waxaa la odhanayaa yaan la dilin laa ilaha ila allahu buu yihi isagoo laa ilaaha ila allahu le hadduu sinayso isagoo guur xaraana soo maraysa la dili maayo isagoo laa ilaaha ila allahu le haddii adiga saa'il kugu noqdo iska dhicinaysa isagoo laa ilaaha ila allahu le hadduu wacdo gacanta la goynayo kolka laa ilaha ila allah xuquuqdii islaamnimada kaa reebi mayso kolka ilaa bixaqiha xaqii islaamnimada lagugula dagaalamayo kolka xadiidka kan isna waa xadiis weyn oo muhima oo qofka wixii lagugula lagula dagaalami lahaa iyo waxaan lagula dagaalameyn labadaasu xadiidkaana noo kala cadeeyey alxadiidu thaaminu xadiidka sideedaad can ibni cumara cabdullaahi ibni cumar xaggii baa laga wariyey marka ibni cumar iyo ibni cabbaas iyo ibni zubayr iyo lagu yihaa si aadan ugu wareerin cumar wiil badan buu leeyahay toddoba wiil buu leeyahay oon ku jirin cabdullah cabbaasna waa sidoo kale wiilal badan buu leeyahy zubayr ibni lcawaam waa sidoo kale wiilal badan buu leeyahay kolka kelimadan kalimatul ibni la yihaah cumar baa ku cabdullaahi baa ku caanbaxay markii cumar laga hadlayo oo ibni cumar la yihaah ibni zubayr markii la yidhaahana waa cabdullahi ibni zubayr ibnu cabaas markii la yidhaah waa cabdullahi ibni cabaas iyadoo kunyaa ay magicii ka badisay kolkaa wiilashii kaloo wada ibni ah iman maayaan meesha kolka can ibni cumara waa cabdullaahi nin kalama can ibni cumar cabdullaahi ibni cumar xaggii waxaa laga wariyey radia allahu ilaah raalli ha noqdo tacaalaa rabbi korahaya canhumaa laba saxaabi kolkii laba saxaabi la sheegay canhumaa baa laleeyahy laba hadday ka bataanna radia allahu canhum baa laleeyahy mid hadduu yahay radia allahu canhu baa laleeyahy kolka intaad laba saxaabi sheegtid can ibni cabaas oo kale ama can ibni cumar oo kale ama can ibni zubayr oo kale radia allahu canhu gaful canhumaa isku dar labada can ibni cumar cabdullahi ibni cumar xaggii waxaa laga wariyey radia allahu ilaa raalli ha noqdo tacaala rabbi koraaye canhuma cabdullaahi iyo cumar labadaba ana rasuula allah alla rasuulkiisa sala allahu naxariis allaha badiyo tacaala rabbi koraaye calayhi rasuulka korkiisa naxariis allaha ku badiyo wacalaa aalihi rasuulka dadkiisa aalihi asxaab aalkaa yar aalka waa dadkiisii asxaabtuna intii rumayso raacdo dhan kolkaa qoyskuu nabiga ka dhashay iyo wuxuu dhalay iyo xaasadkii u dhaxay intooda mu'miniinta intaasaa aal la yihaha iyagaasaa markaa ducada kula jira haddana sidaan oo kale markii la ducaynayo wixii nabiga rumeeyo o u aalo wa calaa aalihi nabiga dadkiisa korkooda ilaah naxariisa yeelo wasalama allaha nabadgeliye qaala nabiga wuxuu yihi umirtu waxaa la i faray kelimatu umirtu ficil majhuul loo diineeyey saxaabigu markuu umirtu kuleeyahay axadka faray nina la weydiiyey nabi maxamed hadduusan nabiga naftiisa ku yidhaha qur-aankay wa umirtu ku jirta wa umirtu lian akuna awala lmuslimiin yaa faray nabigo aaminu allahu caza wajal kolka waa waxaad fahmi karta taas oo badahi ah umirtu waxaa lay faray haddaan rasuulka ahay oo xag eeba layga faray an uqaatila annaas dad inaan la dagaalamo ayaa lay faray kolka naaskaasi hawaamta ahlu diniga qoladan ahlu kitaabka ah kuma jiraan ahlu kitaab hadday yihiin saddex baa la dooramaadinaya war islaamka ma soo galaysaan hadday haa yidhahdaan war waa dhamaaday hadday soo gali mayna yidhaahdaan xoolo gobeed ma bixinaysaan jizya wax la yidhaa oo muslimka ma siinaysaan hadday yidhahdaan waa bixinaynaa xoolahaas lala dagaalami maayo hadday labadaa diidaan waya dagaal hadday islaamka inay galaan diidaan jizyadiina diidaan baa wixii ahlu kitaaba yahuud iyo nasaar lala dagaalamay kolka wixii cawaamtaa iyo mushrikiintaa waya kuwa kan ta iyagu diin ma haystaan ahlul kuwa awsaanta caabuda iyo mushrikiinta carab kuwa wey ahlu iyo qofkii tawxiid qira kan tawxiidka qira lala dagaalami maayo waa lala xaajoonayo wixii kale isdiidan yahay amau dhimayo baa laleeyahay maxaad sheegay haddaad muslim taho tawxiidkii qirtay arkaanta arkaantii islaamkaysantaid baa lagaa wada doonaya subxaanahu waa lala hadlayaa laakiin wixii mushrikiina ama cawaama dagaal baa lagu qaadaya meeshatan uu rasuulku yihi umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhadu an laa ilaha ila allah qirida ay qiraan shahaadadii keliyuu nabiga ku kaabtoomay kolkaa falsafadiiyo kumuum in la weydiiyo kam almutasila wa kam almunfasila waxay mutakalimiinta dejiyeen ee falsafaadkaa hadduusan qofkii aqoonin see la yeelaya waxaya u baahan keliyata inuu shahaadadii ku dhawaaqo niyadiisuna ay jaazima hoos gooyo waxaanuu ku dhawaaqay inuu xaq yahay inuu niyadiisiiyo maskaxdiiyo maanka ka gooyo kuwan dhawaaqaan laga doonayo kolka markuu afkii uga dhawaaqo qalbigiina uu ka rumeeyey niyadiisana uusan shaki ku jirin inuu macluumaad iyo falsafaad sheego xabataas ardima intaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ku kaaftoomi jiray dabadeed baa wax la beri jiray waa soo xerooday oo islaamkii buu ku jira oo shahaadii buu carabka kaga dhawaaqay qalbigana ka rumeeyey kolka axkaamta islaamka waa la baraya intaa islaamka kuuma ogola iska ilaali intaana waa kugu waajib gudaha laleeyahay umirtu waxaa lay faray oo xag eeba layga faray an uqaatila inaan la dagaalamo annaasa dadka cawaamta iyo mushrikiinta iyo wasaniga waa la dagaalamaya xataa yashhadu ilaa ay ka qiraan an laa ilaaha xaggeed lagu caabuda inuusan jirin ila allahu macbuudka xaqaa ma ahan carabka ay kaga dhawaaqaan qalbigan ay ka ictiqaadiyaan jawaarixda ay uga camal falaan ana muxammadan nebi muxamedna rasuulullah riwaayaadka qaar wa anii rasuulullah baa rasuulku leeyahay ana ay ka qiyaan inaan ilaah rasuulu soo dirayahay labadaasu wax ku imtixaani jiray nabiga walaa saxaabi oo kafaare gud lagu yeeshay yaa marka kafaara gud lagu yeeshay addoon inuu xureeyay noqotay addoontii buu nabiga u keenay calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi tanaan rabaa inaan xoreeyo kafaaradii aan kafaara gudid waxaan u xureeyo markaasaa rasuulku weydiiyey su-aashuu weydiiyey waxay ahayd ayn allah buu ku yihi kolkaasay tihi fi samaa waman ana buu yihi rasuul rasuulullah actiqha fa inahaa mu'mina ilaahna way garatay anna waa ay rumaysay xure kafaaradii ileen qur-aankii baa shardi ka dhigay raqabatin mu'minatin kolka waa in la ogaadaa mu'mine inay tihiyo in kale marka culuwullahi calaa khalqihi saasaa loo yaqaanay mid acraabi oo reer baadiye nabigaa yidhi kam ilaahan tacbud intee allaad caabudaa kolkaasuu yidhi sitatun lix baan caabudaa xaggey joogaan lixdeed caabuduu nabiga ku yihi waaxidun fi samaa wa khamsatun fi lardi buu yihi mid kor buu jiraa af shanna dhulkay joogtaa buu yihi markaasaa rasuulku yihi ucbud iladii fi samaa watruk ilbaaqi shantan dan uga bixi kaas keliya saxaabi kolka saasaa shahaadada ku dhawaaqideeda yaa lagu kaabsoomi jiray biduuni falsafaat laakiin waa inay niyada jaazimo tahay oon qofkaan shaki ku jirin intuu shaki ku jira muslim ma xataa yashhadu ilaa carabkana ay ka qiraan laabtana uga hoggaansamaan jawaarixdana uga camalfalaan anlaa ilaaha axadgar lagu caabuda inuusan jirin ila allahu macbuudka xaqaa ah ma ahaane wa waana muxammadan nabi muxamedna rasuulullah ilaah miduu diray inuu yahay ay qiraan wa yuqiimu salaa salaadana ay toosiyaano ay tukadaan ma ahe waa inay toosiyaan oo salaada arkaanteeda iyo waajibaadkeeda iyo shurada iyo sunan hay-aadkeeda loo dhameeyo way fa in la akrisa axkaamu salaa oo salaada axkaamteeda la ogaado kolka salaada tukanaysa yaya noqonin mid iska hidiya dhaqana oo dadkaba waa tukadaa ee adna iska tukaa ha noqoto mid cilmi ku dhisan ood axkaamteedii taqaan alla dartiina u tukanaysa wey kolkaasaa wayuqiimu yuqiimu salaa salaadana ay toosiyaan wa yu'tu zakaa zakadana ay gutaan arkaanta islaamka halkan waxaa ku xusan saddex shahaadadii iyo salaadii iyo zakadii baa xusan kolka soomki iyo xajki laga yaabo kolkuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidkan sheegayay ilan arkaanta si tashiilan baa loo waajibiyey inaan weli labadan la waajibinin xajka waaba dambeeyey soomkana bacda alhijri ahaa kolka waxaa laga yaabaa inay iyaga ka horreeyeen qur-aankuna fa in taabuu oo tawxiidkiia wa aqaamuu salaata wa aatawu zakaata fakalluu sabiila intaana dadka waddadoodii la banayna hadday intaa laga waayo oo tawxiidki iyo salaadii iyo zakadii waa lala dagaalamay way utu zaka zakadiina ay ka gutaan intaa markay sameeyaan fa idaa facaluu dadka hadday sameeyaan dalika arrinkaas ishaarada dalika tawxiidkii oo shahaadateynkii allana keligiis cibaado loo qiro maxamedna rasuulnimo loo qiro oo isku mida salaadii oo la toosiyo zakadii oo la bixiyo intaa hadday falaan rasuulku wuxuu yihi casamuu ilaaliye minii aniga xaggayga dimaahum dhiigooda qofkii muxtaram buu noqday looma dhawaan karo kolkuu xeradaa galay looma dhawaan karo waa muxtaram dhiiggiisii isagaa ilaashaday wa xoolahoodiina waa ilaashadeeno maalkooda looma dhawaan karo naftoodana looma dhawaan karo kolka laa yaxilu damu mri'in muslima rasuulka xadiid leh wuxuu yihi qof muslima dhiiggiisu ma xalaal noqdo ilaa bi ixdaa halaad sidatun bacda iimaani wa zinan bacda ixsaan isagoo qofka markuu muslim noqday inta ka dambaysa waa muctaram laakiin hadduu dhiig galo oo wax dila waa la dilayaa islaamka hadduu ka noqdana waa la dilayaa isagoo naag guursaday haddii uu zino kalena waa la dilayaa saddexdaasaa dhiig muslim daadintii ku banaanaata rasuulka marka wuxuu yihi fa idaa facaluu haddii ay sameeyaan dalika arrinkaas casamuu ilaaliye minii aniga rasuulkaa xaggayga imaanahum iimaanahum dhiigyaalkoodiibay iga ilaaliyeen wa amwaalahum xoolahoodii bay iga ilaaliyeen oo xujo dhiigoodii lagu daadiyo ama xoolahoodii lagu dhaca male ilaa bixaqi lislaam islaamnimada xaqeeda ma ahaan xaqulislaam waata inuu misaalinay oo wacayo qofka isagoo muslima oo salaadiina tukaday shahaadateynkiina qiray sekadiina bixiyey hadduu wax dilo waa la dilay hadduu zinaysa xuduuddii waa laga ofinaya khamri hadduu cabo waa la garaacay hadduu sakada bixin waayo waa laga qaaday dayn hadduu intuu qabo inuu bixiyo diida qasab baa lagaga qaaday caruurtiisa nafaqadeed iyo waalidka waa laga qaaday silatu raximka waa laga qaaday qiraau dayf masiix soryeedii waa laga qaadaya waxa weeye qofka bixaqil islaam islaamnimadii xaqeedii baa qofka haddana lagu qabsan karaya oo islaamnimadii nafteeda ayaa wixii ay waajibisay haddii aad waxay islaamnimada kugu waajibisay meel marin weydo islaamnimadiiba haddana xuduudan ku saartay waa lagaa oofinaya ilaa bixaqi lislaam islaamka xaqiisa oo aan lagaa ilaalina oo kalimatu tawxiidkii iyo salaadii iyo zakadii xaqulislaam kaa ilaalin maaya ilaa bixaqi lislaam islaamnimada xaqeedii oo aan wax ilaalin karaa jirin maahan waxaa soo hartay qofkii markuu intaa jawaarixdii iyo xibnihii ka sameeyo xaloosha hadduu xumaan ku haysta see la yeelay oo waxaan uu samaynayo sidii munaafiqiinta oo kale waxba ka run maaha waa shahaadanaya waana tukanaya sakadiibuu bixinaya waa soomaya dadkiibuu la xajinaya buu galaya axkaamtii islaamka ee daahirka ahayd oo dhan waa u hoggaansan yahay laakiin waxba calooshiisa kuma jiraan markumaysna munaafiq wey taasee la yeelaya allah loo daynayo maxaa jira ma adaa aqoon kara adiga in allaha caliimun bidaati suduur alool wixii lagu haystay ilaaha yaqaanaa la yihi adiga banaankaad ka mari ma taqaanid kolka wa xisaabuhum cala allah waxaa loo wadaa fii damaa'irihim wa saraa'irihim waxay caloosha ku qarsadeen ee xumaa ee samaa allaa loo daynayaa saas darteed buu rasuulka oran jiray calayhi salaatu wasalaam naxnu naxkumu dhawaahir wallahu yatawalla saraa'ir annaga waxaa noo muuqda yaanu xukumayna ku talagelayna oon qorshaha ku degsanayna wixii la qarsadana ilaahay qalbiga lahaa baa loo daynaya wa xisaabuhum la xisaabtamidooda calaa maa fii damaa'irihim waxay caloosha ku haysaan iyo maskaxdii maanka laguna xisaabtamo hadday shahaadadii iyo salaadii iyo zakadii daacad ay tahay oo ilaah loola dan leeyahay oo iimaanan billah wa tasdiiqan birububiyati wa ikhlaasan lilahi caza wajala haddii loo samaynayo iyo haddii dan kale lagu wato lagu gabanayo ama wax lagu goobayo ta alla kala garanay wa xisaabuhum la xisaabtamidooda calaa maa fii quluubihim laabtooda gudaheeda waxaa ku sugan lagula xisaabtamo taas cala allah eeba weyne korkiisa ay ahaatay tacaala eeba korahay wax markaa bashar gaari kara maaha ilaah baa markaa quluubta yaqaan in allaha caliimun bidaati suduur kolka allaa loo daynaya waxa caloosha lagu karsaday innagana waxaynu qaadanaynaa wixii la muujiyey shawaahu xadiiskana waxaa wariyey albukhaariyu imaamu bukhaari iyo wa muslim ayaa labadaba isla wariyeen wallahu aclam